alxamdu لله رب اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaynu soo wadnay kelimadii ku saabsanayd in muslimiinta looga digo dhiigga xaaraanta ah iyo xoolaha ay muslimiintu leeyihiin a banaanay bilmunaasaba waxaynu baraarujinaynaa sunada nabi maxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh ee ficliga waxaa weeye markuu kelimo maagan yahay bacda salaad waa bilaabo jiray waan muxaadarayn doonaayo hala sumaysanada ma odhan jiray kelimaduu maagan yahay muu horay ka sheegi jiray hala sumaysan iyo hala sunaysanna midna ma odhan jiray rusunada waxaa weeye markii kelimada baxaysamaa la jeedinayo ninka kelimada jeedinaya markaaba uu dankiisa u bilaabo ninka sunaysanaya ninka ficiliyo ninka joogayo isaga way xusaysaa marka alla sunnaysta alla fadhiisto isaga ayadu ma laha cubaad ibnu saamit radi allahu tacaala canhu asna wuxuu warinaya arrinta arrintaa ku saabsan in muslimiinta looga dilo dhiigga aan bannaanayn muxuuna leeyahay nabigan ka maqlay salawaat wasalaamu calayh isagoo le man qatala mu'minan fairtabata biqatlihi lam yaqbal ilaahu minhu sarfan walaa cadla xadiidka abu daawud iyo qeyrkood baa soo saaray xadiidkaana wuxuu leeyahay ruux mu'mina ruuxii dilaaye bimacnaa muslim ruuxii dilo oo nafta ka gooya kadibna kanta oo ku farxa dilkiisa faaqtabaqa biqatlihi dilkiisa ku farxa iyo geridaa iyo xaqooda oo nafta ka gooyay ku farxaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kama aqbalo sunno iyo faradnimaba salaad sunna iyo xaj sunnaa iyo mid farad ah wax laga aqbalayaay ilaa dhan waxaa loogu dhowaa ama waa sunna ama waa waajib lam yaqbal ilaahu minhu sarfan walaa cadla sarfigu culummadu badankooda waxay ku fasiraan sunnooyinka ama naafilada xulooyinka cadliguna faraa'idaa lagu fasiraa wa qiila kayra dalik kayru dalikna waa la sheegaa laakiin muhimadu waxaa weeye wax laga aqbalahayaa yaa ruux muslima ka soo disho haddanana ku farxda dilkiisii iyo geeridiisii aad ah kamatana oo baydaad u odbatun awrayso ood jacliya dhaantaba tumato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa aqbalayaa lama arka bacdu nusaf cinda abi daawuud waxay qorayaan man qatala mu'minan factabata bilcayn almuhmala la akriyo caynka haddii la akriyana waxaa weeyaan bilaashiiso bilaash ku dila ulakac iyo bardoodan iyo ku dila dembiguu ka galay ma jiraan xaq uu ka oofinaya ma jiro qisaas iyo dhiigu ka daasay ma jiraan ictibaarku asalkiisu waa in aad neefka gawracato adoon cudur dilay aan ka gawracaynin ama bahal cuna oo karidatay aan ka gawracayn oo markaa iska weydaysanaya ama hiridoon cun u gawracay baa ictibaadka la yidhahdaa idan ruuxii muslimkaa ruuxii dilaayo biqayri qisaasin wa biqayri xaddin ayuu macamul noqonaya waa difac tabaqa la yidhahda haddii qayb la akriyana waxaa weeyaan ku farxa oo kanta qaabku ruuxa u dila waana sida hadda badan baa si kastaba noqotay nabigu bele salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidkan waa saxiix ruux mu'mina ruuxi kasku dilaa kadibna ku farxaana bilaash iyo ciyaar ku dilaayo salaad iyo soon iyo wax farda ah iyo wax sunaa midnaba laga aqbali maayo xadiidu anas baa asna meesha yaala oo ka mid a ah axaadiida macnaha tibaaxday ee deeqday kana dirtay xumaanta uu dhiigga muslimku leeyahay nabigu salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay ina allaha abaa calaya an yajcala liqaatili lmu'mini tawba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iga diiday riwaayaad kalaa caddaynayo nebi maxamed in badan buu ku ceceshay oo ilaahay weydiiyey ilaahu wuxuu mu'min dilay tooba ma leeyahay tawbamaala lagu yidhi ilaahu toobada ka aqbal dembi weyn weeye shirkiga ugu adbasha toobada laga keeno dhiigga muslimka ee xaqdarada loo daadshayna toobadiisa rabbigo aqbar hadduu waa iga jiro waa ku celceliyey ilaahay waa toogo waa baryey waa diiday ruux mu'mina ruuxii kas ku dilay toogo wuxuu ihay inna allaha ala calay ilaahay waa iga jiray waa igu soo ceshay dacooyin badan baa وxaa kaloo صaxiix xadiid aلsiyuuqi cabdiraxmaan waxaa kaloo صaxiix sheekh albani fi jaamic الصahiir wasilsila صaxiixa lix boqol sideetan iyo sagaal mujaladka labaad saddex boqol iyo sagaal axaadiidtaas marka macnaha tilmaamaysa aad bay u badan tahay xadiidu cuqbat bni maalik baa u muqaatay kacaya xadiidku anaso wuxuu leeyahay nabigu ina allaha abaa calaya man qatala mu'minan alaaa maraat maraat wuxu i ina allaha aba calaya man qatla mumina ina allaha aba calaya man qatla mumina ina allaha aba calaya man qatla mumina axmed baa soo saara nasaa-i xaakim iyo keyrkood ibn abi casim fi diyaar wafi laxaadi wafi laxaad walmasaali tabarani iyo keyrkood waaxdi saxiixsan axaadiis oranba waxay tilaaxayaan oo caddaynayaan abu daawud baa soo saaray waxay caddaynayaan ruuxii ruuxu mu'mina kas u dilay oo bardoodan iyo walakacya ciyaar u dilay asagoo wax dambi uusan ka gelin niinkiisana cawsa ku tiray inuusan toobad lahayn axaadiis fara badan baa caddaysay labada xadiis baan kaaga gaabsanay waxaa ka mid a ah axaadiista ka digaysa ay arrinta ayada ah xadiidkii cimraan bin xusayn oo in shaa allahu tacaala asaga ama xadiid kala ku khatimi doono fasalkii koowaad ama qodobka koowaad ee ku saabsanaa inaynu soo aroorino nusuusta ku timid baabkan asaga ah qolihii asaaliqada loo yaqaanay naafic alasra iyo daa'ir min alkhawaarij xilligay dilaacday ayay maalin maalmaha ka mid a ah nimankii ibn cabaasaada ula doodi jiray asaaibada loola jiray khawaarija qaybo ka mid ahaa weliba ninkii asaasay muqasiskooda lahaa ee naafica baa cimraan ibn xuseyn u yimid xilligay dagaaluu dhex marayeen saxaabada qaarkood markaasuu wuxuu yihi halaagta فإن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأنت سمعته من رسول الله تمنى تمنى دي عليه وحليه ما أنا ما لي كم قليل مسوي يقولي ما كنت nimankan maantood asxaabada jaray ee ummadda baabi'iyey ee la rari lahaa ee weliba dagaalkii baanaayada ku baaba'ay ee lagu xaakumay hadda cararaya markii waranku uu caalada saaray cabaaday tawxiidkiisu waxba kuma jiraan warankayga baxdhiga waa kala wey ninkii laftarkiisii ayaa soo laabtay oo markii ciidankii gaada la jabiyey oo qanaanka la soo ururiyey oo hawshii kala dantay ee waxaa la yidhi annagu waa soo soconaay adugu intaad dheerayso nabi maxamed usii bishaareen ila markuu duciidanku duula guushu ay raacdo abbaanduulihii iyo madaxweynihii iyo mas-uulkii iyo muslimiintii laga soo duuliyay magaalada bishaara loo geeyaa si soomada loo sii cado ayb meeshaa soomama taaleen ayb alihii saxaabigaa dib loo soo celiy bishaarada uu keenay madiina nabi maxamed uu keenay fa ataa rasuula allahi sala alay slam idan saxaabiga intuu sii socday buu dib uxisaabsan u xisaabtamay hawshuu darwaaqsaday nin dhawaaqay oo shahaadayga ku dhawaaqay ama nin muslim baana ahay inuu dilay buu garaysa isagoo marka wabaa kala gooyey oo sakaraad buu nabiga gaadhay markaas kuuli yaa rasuulallahi halaktu nabi maxamed uga halagsamay waa i dhamaata rajadu waa xunta nabi wuxuui waman ladii sanacta maxaad samaysa dembigaad gashay muxuu yahay ila saxaabada qaarkood baa iyagoo dambi min adunuub ama saqira min asara sida wanaagsan idan marka nabiga wuxuu siiyaamu ninku dembiga cabsaqiro saqiira ay ku galaada nabiga waa halaagsan ama aanuusan dembiba ahayn wuxuu galay ilaa saddex goor buu saxaabiga ku ceshay oo nabi maxamedow halagtu yaa rasuul allah halagtu yaa rasuul allah markii dambe uu sheegay fa ahbara bi ladii sanac saxaabigu dembigu galay iyo wuxuu sameeyey ninka carray cagaxa ka diga haddana tawxiidsaday ee kelimada ku dhawaaqay inuu dilay buu nabigu ku sheegay salawatu ullahi wasalaamu calayh weli wuxuu yihi fadanantu anahu mutacawid faqataltu waxaan u maleeyey inuu tawxiidka magan galay ku baxsanay oy ka tahay uu ka yaahda diblomaasi ah, iyo nifaaq madani ah ku baxso kalaam siyaasi ah baa u qaatay markaa waxaa idhi gaal kuso baxsan asalna inuu gaal aaweye dhiigiisuna bannaanaa maanica ama shaygan caasinka dhiiggiisa ilaalinayana shubaha weyn baa meesha ku timid oo ah xilliga waraanka lagu dulqabtay yuu dhawaaqay qur aanka in badan saxaabadu waxay ku maqleen ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisiyo ciqaabtiisa qoonkay qabato hadday markaa cabadan caaqidayaan laga yeli suuratulaat al oo suuratu yuunus aqri meelo badan waxaad arkaysaa qur-aanku qoom markuu walaa albas maca alqowm mujrimiin markay soo baxdo hawshuu cadaabku soo muuqo ninkii tirtalayimaa fircoon baa ladi ilahay hawqomi ka soo reebay ilaa qawma yuunusa lama aamanu kashafna canhum cadaab alkhizy bilxayaati wa matacahum ilaa xiin halkaa kooraa laga soo reebay laakiin asalku waan kuu caddeeyaa ninku markay nafta qabataan ama u arkay uusan baxsanaynin tawxiidkuu la yimaadin iyo isdiibkuu la yimaadina laga heli waa asal qur-aanku u taqribiyey idan asalkaas aaniyan qariina xaaliya oo meesha kaala muuqatay oo ninkii maantu asxaab dhajanayay ee la mari waayey alla marka laga guleeray tawxiidku ku dhawaaqay oo tawxiidka ku baxsanay asxaabisii intaasoo marka shubo oo ta'wiil keeni karta saxaabiga ku urtay kadibna ninkii sida ku dilay ee ma ahay saxaabada inaan ku daldega dhiigga banaysigiisa ama ku dhaqaqaba maahay nabigu wuxuu yuri markuu intaa u sheegay fahallaa shaqafta can batnihi facalimta maa fii qalbihi xale saxaabiyo maxaa abriation u saari weyda ninkaa al dhaktarin weydo intaad dabartooda seexitood mil saarto intaad joolihiisa dilaacayso wadnihiisa soo bixiso maxaa wadnihiisa oga fiirin weyday kolaad raajo saarta ama combyuter saarta saxaabi wuu garanaya wuxuu nabi maxamed ya rasul nabi maxamedow low shabaqtu badnahu lakuntu aclam maa fii qalbihi nabi maxamed haddaan deriisa dilaacin laha ma waxaa beerkiisa ku jiray wadnihiisana waan laha wadnihiisa laga waagala wax wadnuhu waa cad hilib ah oo meesha la dhex dhigay sikru u nicmaysayo labaad ku ragiban tahay mooye ninka hadda jeexjeexee saas saafsaafaay tawxiid iyo iimaan ku arki mahay ayib ee marka istifaamta ujeeda saxaabiga uu le nabi maxamed haddaan ninka bertiisa jeeci lahaa xataa ma ogaaden qalbigiisa iyo wadniisa wax ku jira waa macquul inay tahay su-aal inay tahay khabarna waa macquul nabi maxamed haddaan bertiisa jeeci lahaa ana ummadda ugu ogaan banaan lahaa ruuxa wadnihiisa waxa ku jira iimaana wa kufriga laanna ruuxuu ugu dhawaanahay laakiin hawaayo cadaynayso oranaysa wahal eh, qalbuhu ilaa laxmatun ilaa bawcatun min laxmihi nabi maxamed oo qalbigiisu iyo wadnihiisu soo qayb hilibkiisa iyo jibkiisa ka mida ah ma ah maxaa maxaa laga arkaaya si kastaba noqoto nabigu wuxuu yihi falaa anta qabilta maa taka walaa anta taclamu maa fii qalbi saxaabiyow intaadu ninkii beerkiisa dilaacisii baacudkiisii maadan ogaanin qalbigiisa wax ku duman maadan ogaanin midda kale haddii taa aad ogaa weyda ama ay mustaxiil tahay in la ogaadaayey maadan yeelin carabkii ka turjumaya qalbiga wax ku duman carabkiisiiyo dhawaqii ka soo baxay iyo tawxiidkii ini muslim ashhadu an laa ilaaha illa allah uu yidhi ee imayo wadnihiisa iyo qalbigiisana mala qabanin oo wax kumala dhisanin beerkiisa intaad dilaacaysana mala ogaanin hal waa saadiq am kale marka labadaa xaalada waa gasheega saxaabiga fasakata canhu rasuulullah riwaayada waxay aha falaa can qalbihi xataa yastabiina lak qaala wayatabayanu bi rasuul allah qaala qad qaala laka bilisaanihi falam tusadiqhu calaa ma fi qalbi riwaaya saxadaynaysa nabi wuxuu hi qalbigiisa maxaa ku jeeda weye ilaa warkuu kuu caddaado nabi maxamedow hadduu aanhaddii aan qalbigiisa jeeco ma ninka warkiisu may caddaan lahaa nabi wuxuu hi waa kuu cadaan lahaa see kugu cadaan lahaa qad qaala laka bilisaani carabkiisii buu kugu sheegay inuu muslim yahay wuu tawxiidsaday falam tusadiqu calaa maa fi qalbi carabkiisi maadan qaban oo maadan rumaynin wixii qalbigiisa ku dubnaaba ka turjumayay ida marka waa furantay saxaabigii saas anaga ogu qora qaranka asaga markay hawshu caddaato ma aha wareeisi ma xabiib iyo xaasidba waa inaad shayga xaqa u sheegtaa la dunaya nabigu ninka waa ka aamusay saxaabida cimraan wuxuu leeyahay khawaarij u waramhaya iminka haddii muslimiinta laa ah, oo seebta qaada meeshaa fadhiin cimraan ah, oo halkan ka qayb gala nimankii ugu yuwaaninaya saxaabi kuna sheegaya qisada cala falam yaqbad ilaa yasiiran xataa maatum ninkii aan suuqoysi ahayn ee ninka dilay waxya kadibba waa geeriyooday waa dhintay tii rabbi baa ku timi fadakalnaahu dhib waan xalaal ila isku qoys baan mahay qoyskiiyo qabiilkii baa ruqay qubuurtii baa la tegay dhinku waa la xalaal mutka waagii markuu bariyey fa asbaxa calaa dahri lard dhulkii baa soo tufay saxaabiga la xabaalay siman filosof faqaaluu qoyskaygii tolkay waxay is yidhahdeen walacalla cabduwa nabasha waxaan is yidhi bulsho qolyo cadow ahaa mid wuxoogu xuruf ka dhexaysay ile nin raga cadow ma waaye baa xalay intay usoo dhultaareeyeen beninkii soo cabaala soo kufana banaan kusoo qolay war wax khalifa baa ninkii soo kufay inay keenaan dib baa badile loo qaado fadafanaahu mar labaad dib baan u xabaalay uma amarnaa gilmaanana yaxrusuuna bnu saxaabi dhallinyaradii reer ka dhalatay ba waxaan ku nuo caawadi ka qabta ninka xalay saxaabiga soo faagay soo bixiyey haddana caawu soo noqone isweer ka qabta dhallinyara wadariga duqadi waa iska seexanayaan jari culus waa iska seexan wiil yadaa loo saaray oo soole waxaa la waadiyey ninkii soo afarna ka meesha xisaabtan baa ka socotay dhalinyaro tagi maayaan haddana dhalinyaradu ka hayo qabrigu waa fa asbaxa calaa dahri ard marada waa la soo tufay iyagoo indhaha ku haya laga qarin awood rabaani awood iyagoo fiirin hay yaa indhahooda xaaqar la saaraya kadibna arki maayaan ama camay dhala lagu aqmay camay dhala xamatartay indhahay furtaa fa asbaxa calaa dahri ardi dhulka banaankiisa idan dhulka xawaashu dusha u yaalaa saxaab haddana ee toolki ma aysan samay waxay yidhahdeen faqulnaa lacalla algilmaan nacasu waxaan dhalinyaradu ama iska seexdeen oy damaanyoodeen oy rulmoodeen say iskaga ciyaarhayo usoo jeed markii saamaleynki la gaaray dabayshu soo dhaceen babadku soo dhacaan iska yar seexdeen intay jiifeen ama lasoo saaray asxaabi ama amaad iyo kuwa iyo kuwa badan ma adadu si kasta waa noqotay cinda cinda axaawi abi jacfar aaxaawi fi mushkil waxaa ku sugan faqulnaa lacala algilmaana qafalu inay hilmaameen ama ilaawo inay kagi doofeen baa laga yaaba idan mar saddexaad fadafannaa wadana uqadu waa samilay mar saddexaad bay adana xalaale saxaabi wuxuui uma xarasnaahu bianfusina shirk culus baa ku dhilatay xal wiilishii yarka iska tagay waxba sheegi maysaa waad ka seexanaysaa asxaabtiina hadda hor lagu xabaalay ee khaa'imiintu soo faagay waardiyaa la yimini waa ka seexateen haddana waa la soo faagay waxbay sheegi meesha naga lehaada waayadii baa u dhintay amar rabbaa meesha ka socday waaye waayo socon mayse uma xabasnaahu bianfusinaa fa asbaxa calaa dhahri ard waa abuuku barya haddana banaanku yaalla asxaabi raggii waayeelaha ae boqoyadaha garcaskii jiray culuskii waxba ka qaban waaya xataa tafkiirma un oo seerta la taagan banaanka yaala awoodda rabbi asale subxaana wa tacaala idan waxay fahmeen saxaabadu hawshu inay tahay amar xagga rabbiga oo wax soo bixiyay laa insi walaakin usan jirin haddii ninka dhulku hadduu diiday maxaa la sama dhulkii inuu gudaha ku qaato beerka geliya diid waa in banaankiisa lagu qaadaso wax kalama harin mise geed baan kulaarayna wax kaysa gaxga faalqaynaahu nasxabu fii bacdi tilka shacab intaan qaadnay baandollaha waaweyn ee madiina ka koreeya korkooda golab xabal ku turay meel hoosa owta baa saddex dhigadoos laga soo turnay maxaa laso dhulkii diiday saddex goor ku soo tufay xadiidkaas waxaa soo saaray ibnu maaja saddex kun sagaal boqol iyo soddon raqamka axmed afar mujaladka afraad afar boqol soddon iyo sideed tabaraani mujalladka sideed tobnaad lix boqol iyo sagaal raqamka ah shan boqol lixdan iyo laba raqamka ah taxaawul fi mushkil aadaar saddex kun laba boqol soddon iyo afar saddex kun laba boqol soddon iyo shan cinda taxaawul waxa ku sugan inii qad adnabtu yaa rasuul allahi faastakfirni nabi maxamed waa dambaabay dambi dhaafad ii weydiiy nabi wuxuu laa astakfir lak dambi dhaaf ku weydiin maayo nabi waa kii fi riwaaya cinda الطحاوي وعند ابن ماجه waxaa ku sugan فنبذت الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله waxaa ku sugan inuu nabigu yihi salawaatullahi wasalaamu dhulku wuxuu aqbalaa oo yeelaa oo qaataa oo uusan soo tufin saxaabiga ka mid yahay intaasoo gaalka ugu xamaara kuwo ka faajisan buu dhulku abalaa oo yeelaa saxaabiga xaldamay ee weliba muta'awilka ah ee macduurka ah wuxuu dhulku ujida usoo dufay ilaahay wuxuu doonay subxaanahu wa tacaala inuu idin tuso weynanka iyo xurmada iyo qiimaha ay laa ilaaha ila allah ilahay agtiisa ku leedahay taasaa laydin tusahaya cashar baa la dinsinay des lama iloobaana ayaa la dinsinay xadiidku marka waa xadiid xasan cala aqali taqdiir xadiidka adheer ibni maaja shabaab raxmatullah caleyh musaxiixeeda fi saxiix ibni maaja waana sida saxda qaba wey hadduusan saxiix ahayn maxaa yeelay xadiidku waxaa u muqaati kacay doctor bashaar cawaad macruuf taxqiiqa uu ku leeyahay sunan ibni maaja wuu daciifiya xadiidka laakiin xadiidku waa xasan cala aqali taqdiir ama waa saxiix maxaa yeelay wuxuusan helin sheekhaban xataa muslim raxmatullah tacala muusan tilmaamin xadiidkan eh, jundub ibnu sufyaan saxaabigu loo yaqaan oo magaciisa saxiixa u yahay juud bn cabdillah bn sufyaan albajali xadiidu weli oo markaati kacayo bidaatihi xasan maaha xadiidkaa wuxuu leeyahay saxaabigaas inii la cinda rasuuli illahi sal slam anugu waxaan joogay nabi maxamed agtiisa xiina jaa'ahu bashiirun min sariib bacadaha nabi maxamed baan la joogay xilligii uu u yimid nin bishaaraynayo bishaaro wada war wanaagsan war guuleed wadaa ninkaasa u yimid ninkaasoo ka wada qalbaarka qiimaha badan ka wada duulaha umadu daray ee sariiu daray warkani wada wa axbarahu binasri illahi aladii nasra sariyatahu wabifatxi illahi aladii fataxa lahu ninkaas uu sheegay nabi maxamed ciidankuu saaray guusha ay heleen gaaladaasa u jabiyeen ilaahay sudushooda u faraxeelaa ninkii wuxuu hi yaa rasuul allah baynamaa naxnu nadlubu alqawma waqad hasamahum allahu id laxiqtu rajulan bisayf idan labadaas saxaabigu waa jooga weliba eh, ninkan dambe asagu wuxuu ka waramayaa qaab asaadican oo kaala iman tafsiilaad fara badan oo kaalaa ku jirin cidikoolaa ku jirta ma jira markuu gaalida rabijabiya qaxeen ee caareen baanu daba dhiganay kadibna nin baan seerti la gaadhin riwaayada waan ruuxi baa waana waana sashay aduu qalabku waxay ku diray qalab mid kamid uu la gaadh قال حين علم أن سيفا واقعه التفت وهو يسعى فقال إني مسلم إني مسلم wuxuu anuu dabalku daaya marka hore uga saaran seebta hooskeeda lagu qabtay ama warankii uu qabtay midib soo jallaacay oo soo ordahay markuu arkay ay seebtu saaran tahay iyo wuxuui inii muslim muslim baanahay waa iskiye fa qaala sala allahu calayh wasalam aqataltahu afa qataltahu ma dishay caaqilkiisa u gaal iyo seeb hooskeed baa qabatay uu soo majooro waa arday inuusan baxsanayn buu rumeeyey iyo warkaa ay u kaaday xisaabtaa saxaabigu asagoo yidhi muslim baanahay miyaa dishay faqaala yaa rasuul allahi ina tacawada uu maceebsaday uu magalka uu ceebsaday uu ku dhuumanayay tawxiid laba kama ahayn uu ku dhuumanayay nabi maxamedo dhuumashay ka ahay inuu ku baxsaduu rabay haddaan saa ka har lahaana hadhow u yala gaal baa wixii waxdala jiraan nabi wuxuu haa falaa shababta can qalbihi fanadarta asaadiqan hu aw kaadiba maxaad qalbigiisa u dilaacin weydayo u fiirin weyday beerkiisa iyo wamihiisa marka aad inuu run sheegahayo inuu been sheegahayo inuu magan galaayo ku baxsanhayo inay ahay hawsha iyo inay rabka tahay markaa rabbi hidaaya kusoo turay ayib idan maog tahay hidaayadu qowqaa bay ku timaada adoo iska dhaadano dhib baqabin wax mucaadada kusan jirin ilaahay baa lidaa kusiin kara adoo iseetu ku saaran tahayna rabbi waa kusiin dayib oo kufrigii aad ku dagaalamaysay baad gartaa waxa in waxba ku tari waayo leanna kufrigu aduu saxan yahay muqaarna masaxaga gudaba tahay marka ilaahay cilmi gudaayada keeniya qalbigaada wax ku tuura asaga u taalla adoo laakiin hadaad muslim tahay qaybka ma waagarti baalinka wax ku jirana ma ogine waxaa ku khuseeya ruuxa carabkiisa ficilkiisana daahirkaas axkaamu ku dhisan axkaamu dunyaa jamiicaha axkaamu dunyaa jamiicaha wuxuu ku dhisan yahay cala daahir ruuxa inuu gaal yahay waxaanu ku xukumaynaa wax ka muuqda qalbigiisa homa qadanmaa hadduu camal kufri oo gaalima ala yimaado ficliyan ola yimaado ama qowl ahaan iyo waran ola yimaado qowlkiisa carabkiisa ka soo baxay iyo ficilka uu sameeyey bayna dhihimlayna waxaa laga yaabaa gaaladu wala socdaa wallada alamayaa muslimiintu baabiya laakiin xoog biil buu doonayo waxaa ugeysa nafta ugeysi khalada tafsiirka waa tafsiir khalada waa tafsiir irjaac walbaatiniya iska ilaaliya kaasbe islaamku waxaa qaban axkaamka daahirka nin faajir ha noqdo afjar ulfujaar ha noqdo akfar ulkufaar ha noqdo laakiin adiga muuqaalka doorabaad ku kumaysa munaafiqiinta madiina jooga muxuu la dhamaya asagoo og inay munaafiqiin yihiin oo badankoodba loo sheegay wax yar mooye ibn cabaas iyo keerkii ay leeyihiin nabigu wuxuu dhintay asagoo dhammaantood loo sheegay kulligood waa la ogeysiye saw darteed baysan dhicin buu le ibn cabaas inuu nebi maxamed munaafiq xildiyi lama hayo isagoo sariya iyo duulaan iyo xil muslimiinta oola weligan maraf kuma dhigin wagalabar idan waa in munaafiqiinta laga ilaaliyo sufuufta muslimiinta dhexdooda iska oog laakiintaa u dhiibi madaxweyne ha nooga dhigin wasiir iyo baarlamaan ha nooga dhigin xildhibaan ha nooga dhigin halkaa tagnaa idan taas taasa tusaysa weli ibn cabbaasnadu in kulligood oo sheegto wa aakharuuna laa taclamuhum waa hore ay kadibna noloshay kulligood macjacala la qaada ama si kastaba noqotee waxaan leenahay kufran wa islaama iimaanan wa nifaaqan waxaad wax dhisan wadaada waxa ka muuqda ruuxa bini qalbigiisa hor ku talamaan laa islaam walaa kufran wadaada tanaaqudayo waxay yidhaahdeen islaamnimadu islaamnimadu waxaa la ictibaaraya ruuxa wixii ka muuqda daahirka laakiin marka masaa'il kufri waa nifaaq laga hadlaayo waa in baatinka iyo daahirka la ictirayo waa khalad waana arrin khilaafsan madhab rasuul illahi sal l slam wa madhab asaxaaba wataabiciin wa madhab salaf saalix madhab irjaa wa cummada baabiye lahayo kaa iska ilaali almuhim na wuxuu u yidhi maa qalbigiisa daad jeexdo wadnaha weye aad fiirisid inuu run sheegahayo inuu beenaala saxaabi wuxuu uhi inshabaqtu can qalbihi bima kaana yuclimunii hal qalbuhu ilaa badcatu min laxmin nabi maxamedow qalbigiisa haddaan jeeci lahaa saabsaabi lahaa qalbigiisu muxuu itarda muxuu ifaa'idayn lahaa qalbigiisu soo ma aha cad yaroo kamida jirkiisa waxba sheegi islaamka laga laga ogaan maayo gaalin laga ogaan idan nabi wuxuu leeyahay meeshuu socdo waa tan fa anta laa maa fii qalbihi taclam walaa adugu hadaa laba khalad baad ku dartay laba gaf gafka koobaad waxaa weeye waxaadan ogeyn baad ku degdato qalbigiisa wuxuu ku jira madan ogaanin mana ogaan kartidba waa lagula wadaagaayey inta rabbi u sheega mooye khaladka labaad waxaa weeye carabkiisa uu ku dhawaaqay ee ku adin waldi mala qabani waa diiday tana waa kal labaad qaala yaa rasuul allahi istaqfir lii qaala laa astaqfirla nabi maxamed dambidhaaf iu weydiin nabigu waa diiday maya famaata dalika arajul fadafanuuh faasbaxa calaa wajhi lardi uma dafanuuh faasbaxa calaa wajhi lardi uma dafanuuhu alaaa maraatin falama ra'aa dalika qowmuhu istaxyuu faxtamaluuhu faalquuhu fii shicbin min tilka shacaar markii saddex kor dhulku soo tufay oo dhulku diiday bay tolkii irshoodeen waa qajireen maxay nabiga nabiga ugu noqnoon karee hawsha cuslaada inaga qaado ila fogeeyey ceebtiisa waa la fogeeyey milaas lagu turay xadiidku waa dheeraa waxaa kamid a qayb kamo ah faina arajula yakunu fi fi'ati اlislaami fayaqulu mala akhiihi wayasfiku dama wayacsi rabbahu wayakfuru bikhaaliqih watajibu lahu jahannam qaybtan dambe ayaa mawduuceena ad khusaysa nabi wuxuu leeyahay ninku waxaa laga yaraa inuu muslimiinta ku dhex jiro oo fia aw daa'if aw jamaaca min jamaacaat alislaamiya ku dhex jiro haddana uu walaalkii maalkiisa cuno biqayri xaqin u cuno dhiiggiisa u daadiyo biqayri xaqin rabbigii u caasiyo biqayri xaqin rabbigii u caasiyo khaaliqii abuurana uu ku kufriyo ku gaaloobo kadibna ay jahanamo u waajibto idan waa halis muslimiintaad ku dhex dhex joogto ama aatay wadaad duug ama gaalada la halgamayso keeni maysa muslimka dhiigiisa banaysato waa muslimka markaas dhiiggiisu caaraga laga yahay weye en xagka lagu hayn ridda aw keyrka wuxlaaa dhiigga baneeya laga hadlayo idan waa halis wey yaysan ku darin bulshada dhex taagantee kamid tahay yaysan ku darin oysan ku kadibna aysan kuu keeninaa muslimada dhiigga lagu darin xadiidkaas soo saaray asagu jundub ibn abi caasi fidia raqamka afartan i ibn abi shayba musnadkiisa iyo musanadkiisaba oo yaani fi musnad abu yacla fi almusnad wamakhari dabarani fi lkabiir min turuqin bay kusoo saareen xadiis saxiixa weeye waana xaafid xajar ukale fi maqaalib alcaaliya fi zawa'id almasanid athamaniya afar kun saddex boqol afartan iyo shan wuxuu leeyahay isnaadu xasan alxaafid albusayri asna wuxuu leeyahay fi litxaaf mukhtasar litxaaf mujaladka tobnaad afar boqol toddobaatan iyo sida wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan saaxib anis isaa'i fii takriij wa taxqiiq axaadiisi fatxi ilbaari wuxuu leeyahay isaguna xadiidku waa xasan wahuwa kamaa qaala siday xaabin cajal ay sheegeen iyo musayri weeyaan xadiidka u dambeeya ku khatimayna fasalka waxaa weeye xadiidu abi muusa alashcari xadiidka wuxuu leeyahay idaa asbaxa ibliisu basta junuudaha ibliis midka u weynaa abaalisada aabbaho markuu waagu goriyo ciidanku diraa xeryaha booliska ama ciidamuhu waa markuu bariyo kalo seeli loo yeeriya waa la feeya waa isu keenaa kadibna nin kasta awojisa loo dara soma nin kasta waajibaadkiisa intuu ciidankiisao dhan faygeliya aroodii gubaagu bariyo ayuu kala daraa ibliis markaasu wuxuu yidhaahdaa man aballa alyawma musliman albasru taaja maanta ninkii dul dhaqaaqo waajibaadkiisa si bax u soo muslimna rumiya oo diinta ka saara oo karkaarka weydaaniya boqol baan u xidhaya bilaf sanade nool baraysna jirta maxay loo xidhi jiray ya almuhim taasoo u xidhaya baaqana gaal gaalnimo haatay waa maxa almuhim wuxuu leeya ninkii hawshaa soo qabto muslim dhooyaay boqol baa loo xidhay dacli boqol baa isugu daracay idan fa yakruju haada shayaadiintii baa ka baa tegi buu soo noqon fa yaquul wuxuu dhihi hawbaa soo qabto waajib baa soo qabto boqorkaana hala xidho ciidanka halma yeedho kadibna boqorka hana hala oo maxaa qamis lam asal bihi xaqa alla amraatahu nin musliman san u daba taagnaa ee u dirahayay ee islaamtiisa ugu foolxumaynhayay ee dabeecadda xu tusaayay ee wax kastoo samaysan waa qarmay u lahaa bufurin taagay balqadigu laga hagamaa idan nin daran wal zayd baan dumiyey in laga fiican minteeda boqolkii cib buu leeyahay iyo wabada toji weynaa wuxuu leeyahay awshak an yatasawaj waxaa dhici karta inuu beri iska guursada maxamada soo naga fadhiiso adu waxba maada sheegay naga fadhiiso beri iska waa muslim afar baran ku beriyey waxaa laga yaaba inuu xuskaba ku jirtaba iyo xaska mid kale tanna uu turaayo marka naga fadhiisanay haddana wuu heleejin wahaaya mid labaad baa shaytaan kale fayaquul lam azal bihi xataa caqa waaliday wuxuu le anaa muslim baan soo dhumiyo diinta ka saaray oo kharibay marka anaa mudan in la xeebo qoreen calaa ibliiskii weynaa wuxuu odhanaya maxaa koo qabat wuxuu yhi hebel baan saan u daraayay baan u kharibahayay aan neerfayaasha u dhuujinhayay oo duu xanaaqay buullamidii waa la caasi u noqday caaq buu noqday aabihii u gacanseeyay hooyadiibuu ku afxumeeyey ku afnijaasay idan caaq buu noday idan waxaa wadan waalidkii baali u ahayd u xisaabbanayay adeecaynu fii maa yuxib yardaa wuxuu ihi fayaquul ibliis garta xukumaya yuushiku an yubira abnaa waxaa dhici karta intuu durbo soo rujuuco oo soo noqdo inuu waalidkii baali u noqdo oo wax ka noqdo maxamaa abnaadu waxaan rabaa dembi weyn oo ninka dhex fadhiisuusan ka baxaynin inaad muslimta gelisaan islaamku furay iyo waalidku ku afnijaasay berri laga soo noqon karaa marna boqorka waxaa qaadanaya oo nobel bariska qaadanaya nin muslimka geliya dembi aan nabad lahayn balgaalinaysa dhegeyso wayajibu haali mid kalaa iman shaydaanka fayaquulu lam azal bihi kama zuna ruuxi muslimka ah inaan diinta iyo shirkiba diinta aan ku dirahay oon shirkiga u qurxinayo u wanaajinayo xataa ashra ka waranaya saan u wadayay u daba taagnaayo baa awliyooyinka fiiri awoodooyinka maxaa lagu diray fiqi hebel maxaa loo weyday islaamku suu kusoo dhaqan jiray maxaa kaa leexeeyey anta anta kuwa kale alla laakiin ma mudasi buray inuu wuxu dhawday boqorki bal mushriga ale wuxuu idhi anta anta alaa u wanaagsan inti kii islaamta ninka ka furay iyo kii wiilka ku dira hooyadii aabihii ka hor keenay labadooda dhaamo laakiin weli mari wayajibu hada fayaquulu lam asal bihi xataa qatala mu'mina mid baa imaamka xogihiisaan u wada hebel ee u dirhaye ragcii cadaab buu ka doortay sooma taqana wamaamaayay ku gaawibaamu diinta kaga baxaan qayba ka mida ruuxan lagu celaya wax badnaaya isdiinba ama diin batay hogaansan cilmiga wanaag weyn idan ciilku marka wax lagu celin ba la firin maayo ciilka saacada laga doran maayo ciil markaad ka dhigdhood ka dagaalantaa jangu geebaata mid markaad ka dhigdhood ka dhimatana naar ku dhanaa ku geebaata ciilka horaa lagu dhayaa marka iska ilaali idan wuxuu isaan u wada hebel u daba taagnaa ruux mu'minuu dilay ee soo wareys boqorka fa yaquulu anta anta oo yulbisuhu tahay ninkaasa boqor loo xidhay ninkaasaa muta suu kuu waday kuu wada dhih islaamku geliyay ninkaasaa boqor loo xidhay dhiiskaas xadiidka ibn xibaan baa soo saaray lix kun hal boqol sideetan iyo sagaal xaakim qabarani abu qasim assaani sida raajixa waana siday xaakim mareen iyo saxib alisi saari jadka labaad koobaad marabaa laba boqol toddobaatan todobayaa laba boqol toddobaatan sideed waxaynu oga jirnaa aadaartaas oo dhan iyo aayadaha aynu soo akrinay aynu qayb kasoo gurno qur-aanka iyo xadiidaba waxaynu oga jeednaa muslimiinta inaynu dareensiino dembiga uu leeyahay in muslim la daadiyo iyo shareecada meeshu ka jiro iyo in si fudud aad ku naadgeli karto haddaad dhig islaam ku dhacdo iyo xataa ibliis oo og wax badan uu ka warqabaayo mujrimku ibliis inuu ka hormariyay dhiiggii muslimka la daadiyo wuxuu ka daran yahay waxas xataa shirku ka daran yahay shirku ka daran yahay leanna waxaa laga yaabaa shirkigu aakharaadtiisuna adeeg ugu ekaato iyo kufri laakiin markaad maanta dhiig muslim daadiso waxaa dhici kara intii leeda wan aad goosanayna ama reer wiilkoodii ma cunoqonayaa damee dhintay aan baktiyey boqol nin ama kumaanba baabi waxaa soomaali kala bixiyey muxuu ah mid la duun bay ka bilaabatay ama mid la xidhan bay ka bilaabatay malyan ka badan ba u dhamaatay qaran baa dumay soomaali baa kala baxday waa la baaba adduunka dacaladiisaa kulli qaxooti lagu yahay darar oo meel ciida aysan jirin ilaa dhiig islaamka xaaraan u daadiyo markuu dhiiggaa daadiyana adduunku waa cankabod iyo kooba ku noqonaya kadibna uu ciidi galay waxaynu soo marray ruux muslim oo ka soo dilaayay in ay ka daran tahay uu ka daran yahay adduunka dhan rogmadaan bimacnaa adduunka oo dhan rogmadaan dhaandow waxa adduun xaramayn iyo qeybkood iyo bilaad camaladda ay muslimiin joogaan adduunya oo dhan in la rogo lacag daran iyo muslim xaqdara lagudaaso lagu dilay waxaynu soo maray in dhiigga muslimka uu ka xurnoogu yahay cinda allah kacbada kacbadooda dunya cadaadugaha laga dhigo la mariyo oo dhagacnaha loo qaado waxaa ka danduway cinda allahi wa cinda shariica ka danduwa ruxusa dhiiggiisa wala qaadiyo waxaynu soo maray muslima kas u daadiyo oo ruux muslima dilaayo biqayri xaqin ku dilaayo inaan sunnaan laga aqbalaynin faradna aan laga aqbalaynin waajib iyo sunna midna laga asxi maayo wax khayr oo laga aqbalay ma waxaan soo maray inuusan toobad lahayn ruuxa mu'minkaa kas u dilaa intaasoo macaanyaa meesha waa ku tiri masalada u dambaysa ee ah ruuxa mu'min kas u dilaayo toobad ma laha taxqiiq intaa ka badan bay waxaynu leenahay marka nusuus ulwaciid nusuusta adilada qur-aanka ku timid ama sunnada ku timid ee goodu iyo hanjabaada ay ku jirto waxay la mid tahay ka nusuusi lwacdi aayadaha iyo axaadiidta ay ku timid yaloogida iyo ballanqaadka ilaahay ninkiisaa ila janna u leeyahay man sala lbardayn dakala janna idan wanaaga marka rabbi kuu yabohana wacdi baa loo yaqaanaa markii goodiya maaliya cadaab iyo ciqaab lagu yabooha iyo sharna waciid baa la yaalaa inay isdabamaraanna waa macquul waxaan leenahay marka nusuus lwaciid ka nusuus lwacdi bay lamid tahay laa yajuusu taawiila walaa tabdiilu laakiin waxaa loo baahan yahay nusuus ulwaciid in la jamciyo in la jamciyo nusuus alwaciid wa nusuus alwacd ah, adilada tusaysaa ee ruuxa muminka ee salaada la yimid ee sidaa yeela ee toobadkeeda waxaa samay in ilaahay ka aqbala toobada jannada u leehay waa yabohayo ballanqaad wanaagsan oo khayr ugu yabahayo nusuusna waxay ruuxii mumin taabto mumin dilaaynaaba sugi dembigiisa la dhaafi maayo waxaa laga aqbali maayo jannadu ku waayo waa goodi caql wey in la ta'wiiliyo ama la taxriifiyo ama la tabdiliyo ma banaano ka nusuus sifaat laakiin waxaa bannaan oo sax ah in la jamciyo bayna nusuusi ilwacdi wa nusuusi ilwaciid sida loo jamcinayo ka nusuusi ilamri wa nahy taasaa bannaan in laisku fasiro nusuusa oo ilaa kan waa caam kana waa khaas kan waa mutlaq kana waa muqayid kana yidhaado waa mujmal kana waa mubayin asaa bannaan laakiin ma bannaano in la tawiiday ama la taxriifiyo waxay idhahdaa markaynu leenahay ruuxan wuxuu galay dembi weyn oo shareecadu ay u ballan qaaday dembigaa ruuxii galaa inuu naarta iyo ciqaabta uu leeyahay waxaa shardi ah luxuuqul waciid bisaaxibihi intifaau lcudur shari cudur iyo maanic iyo wax awshaa kaa baajiya ama ruuxaa ka baaqiya waa inuu meesha ka baxo marka la waaya sabab kaloo ku badbaado yaa naarta leedahay laakiin intaan la helayo sabab kaloo kaa badbaadaya naartaas waciid kala kaga baxsato waad ka baxsanaysa sida ta'wiilka saa'irka ah iyo mawaanicda badan ee ay ka mid tahay towbadu haddii ruuxii dembi weyn uu galay shirki buu galay qaaticu raxim buu galay oo qadiicatu raxim buu galay wuxuu galay zina wuxuu galay khamru cabay namiimu ka shaqeeyey xaddu xiraabu la yimid baaqi buu noqday dandu weyn buu galo naga kasba laakiin rajaca wa anaaba wataaba ilaahi wata toobad buu la yimid toobadu waa maanic min mawaanici waciid waxaa ka mid a ah waxyaabaha kaa istaagay kaa baajin kara maarta ka mid a ah ama wacdigii waxaan u waciidkii kaa baajin kara in rabbi subxaanahu wa tacaala iska kacdiyo cafi ilaahay tafadul minhu waa ixsaan in aad ku badbaado bishafaacati bacdi alkhalaa'iq sida shafaacat alambiyaa washuhadaa walculamaad ku badbaado asbaab badan iyo acdaab fara badan baa waciidka ugu manciyaay arrintaas in la baraarujiyo waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah inaynu baraarujinno inaynu kala qaadno oo la kala fahmo dadka aan hawshaa fahmi karin waa ay cudur daara in badan ba waxaa fahmi kara soo sheegaayin dhalinyarada hadala hadlaya wa in la kala qaado bayna alwaciidi almucayan walwaciidi almutlaq waxaan oga jeednaa kor waxaan ka odhanaynaa ruuxii mu'min dilaayey biqayri xaqin ku dilaayey waa ahlunaar laakiin waxay loo yimin yeeday jaama baa loo yimi waxaan odhanaha inuu shalay nin dilay biqayri xaqin ma waxaan odhanaynaa jaamaco ina meegaag baa shalay dishay ahlunaar baa tahay laftirkaado naar baa ku laakiin waxaa bannaa inaan kor ka dhidhaahdo wax kastoo dembigaa galay ilaahayna u sheegay ahlunaar weeye korka ka laakiin marka xukunka caamka inaynu soo qadno ku fasiro cali ama jaran ama meegaag ama geedi ama cali aan ku fasiro la gaaro waa ka istaagay lan waxaa dhici karta jaamac ama geedi inuu ka toobadkeenay dembi in aakhiro ah, shafaaco ku badbaado in rabbiga iska cafiyo in ducaau mumin wa istikbaaruhum lah uu ku badbaado waxyaabada ku badbaadi kara ayib geedku mara caaman ka hadlaya ninkaasa ma sheegi nimanka soo gelinaya ayib amihim taasna uga jeedna wailqa bayna alwaciid almucayan wamakan uka kaasa ku fasirayna wa bayna ilaaq alwaciid inaynu nabiga sal ly slam saxaabigii khamre cabda badnaa saxi bukhaari waa garanaysa nabiga wuxuu yii khamrada waxaa lagu lacnaday toban inuu saaxibu khamr ama shaaribu lkhamr u yahay malcuun xataa xaamil xataa saaqiga ka sameeyey ka loo sameeyey ninka qaada ninka loogi nin kastoy sagarkiisa khamra soo marta malcuun saxaabi marka dhowr kara khamre cabay baa nabiga loo lagugu shaabugo cumar baa lacna la daba istaagay nabi wuxuu yaha lacna cumar kaa laa talcami wuxuu nabi maxamedo waxaa noo sheegtay khamra cabe inuu malcuun yahay saxaabiganna wuxuu ka mid yahay min sharabat alkhamr ragga khamrada cab idan fahuwa malcuun bilisaani rasuulina maxamed nabi wuxuu yaha lacabin fa inahu yuxib korka ka ilaaqu wixii khamra cabbaay waa mamcuud aagow laakiin markay hebel iyo hebel timaado madaxay iyo hebel laga daaba ay timaado waxaad fiinaysaa adilo kale i macaani kale ninkan nabi maxamed buu jecel war buu jecel mafcuul bay ahaansado weye ka leexay idan taasaa culimada ku keentay iyo adilo badan caragawa ku keentay in la kala qaado laga soo goynoo khaariji hasku noqon iyo iyo takfiiri dad loo yaqaan qaybo kamid ah noqonin oo markaad nas caama le leh waxa waxaa ku xisameeya waa qaafir ama waa malcuun hebelow shalay baad gaarisabad waxaa ku samaysay malcuun baa tahay hawshaa halki adila kala baanta in qaat taasaan u jeeda waxaanu kanu baraarujinaya waxaan leenahay shareecadan laba qodob bay ku taaganta shareecada nabi maxamed diinta oo dhan ba soo ururi laba qodob bay labada qodob waxaa weeye itibaacu lamri waijtidaabu nahy shareecada iyo taqliidka laguu sheegay aw labada tiir bay ku taagantaha marka toomuso shareecadu waxaa weeye in wuxuu rabbi ku amray inaad daba gasho raaco wara garto wixii rabbi kaa reebay iyo diinta kuu diida inaad kaana wara garto labadaasay ku socotaa waxaan daa waxaan asnago saasoo addoonku mukallaf ku yahay addoonna ku yahay facbudhu wastabir saasa ku tahay haddaan laakiin labadaa wada si loo qaado oy ummaddu amarkana u raacaan nahyiga looga fogaadaan shareecadu asaaliib badan iyo qaabo fara badan bay ummadda ku layidaan oo ku tarbiyaysaa su ruuxu u noqdo ruux hayiin oo layin oo dabacsan oo layin oo tababaran oo amarkana qaata xumaana ka yada nahyiga ka fogaada usluubka ay isticmaalso shareeco dadkana ku carabiso ah. waxaa ka mid ah usluuba alwacdi walwaciid ama usluuba altarxiib waltarhiib xataa in sharcigu guudaal camarka ruuxi sameeya oo wixii rabbi faray la yimaado oo kan yeela oo kan yeela jadu wanaag adduun buu leeyahay xayaato wanaagsan iyo naalle adduun buu leeyahay guul iyo liimaan buu leeyahay ruuxa muslimka isleey markaa iyo ruux bini aadam mooye uu garanaya caqliga ku jire allele waxaan baraamaha iyo barwaaqada bayxawa ugu garaya dabaqaas halkaasu maraya asbaabta ku kicin bay kamid inuu hawshaa u hogaaso dhinac malagii baa galay sun iyo laaba weeye naar baa sugaysa adduunka tafantoobku isaga baxay iyo qac iyo balaayo dhiigrada iyo qoodgada iyo wadna xanuunku isaga baxay wadna fulay weliga meela gaari maa iskaga hogo yacni laba waci oo midna adduunka midna akhra lagu sheegay in la daro oo lagu odhan adduunkana ciqaabasa kuu sugi aakhara midba kuu sugan ruux muslimkaa wuxuu iskaga fogo meesha lagu go-ahayo lagu dhammaanayo hortaa lagu dhammaa weliba waxaa loo keenay amtila ah qurumada horti u firiy afalam yasiru fil ard idan bal ambiyada iyo sulaxaadii alqayrka firiya xagay ku dambeeyeen guul iyo naallo iyo khayr aakharaan janna sugiisa kuwii ilaahay ku kibray ee sanka taagan maxaa u dambeeyey halaag dadku taagan baa laga dhigay cabtaa la mariyey amtila caq oo xayi oo saaliqana waa lu siin wacdina meel baa lagu dhigay wacidna waa yahay horjooga marka waa yahay kadib waxaa shaaa falyu'min waman shaa falyakun shareecadu masa ku socotaa idan waxaan leedahay marka wacdigu waa waxaa weya alihbaar biiqaaci ilkhayr in rabbi uu kuu sheego ama shareecada kuu sheegto xumaantaa u xigalayo sharkaasu leeyahy abaalkaas iyo ciqaabtaas wanaagaasina ujeeda wacdiga wacdiga ujeeda waa in ruuxa wixii ruuxa arrintaas sameeya wuxuu leeyahy abaalkaa wanaagsan khayrkaas buu leeyahy jannadaas buu leeyahy wacdigu asalkiisu kaasu noqo laakiin markuu wuxuu noqon karaa wacdiga laftirkiisu in xumaa lagu wado wacad allah almunaafiqiina wاlmunaafiqaati wاlkufaara naara jahannam waa wacdi waciid ma ah cagsi waa noqda laakiin haalib haalibus waxaa weeye in wacdigu u yahay in lagu yado shay wanaagsan oo khayr ayb ninkii qaraabada xidhiiriya cimrigaa loo barakay jannadu ku geli xoolaha u badan uu ku degi yaa ku dagayo ku qaboway idan waa wacd ninkii gooya janna geli maayo adduunkana rabaa ka bixi maayo waa waciid waciidkuna waa in lagu yado hoo lagu sheego in shar ku sugaya ciqaab markaad xumaan samayso wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastaklifanahum fi lardi kama stakhlafa aladiina min qabli aayadda daliil ma wacdigaas waa waciid ma goodiba mise waa yadooyin badan qaadi waa yaway balqabu waana uma daba balqaabo waana wacdi dunyawi ah adduunka inaad waxaad ku helaysaa mala sheego midka ukhrawi waxaa kamid a ah, wacd allahu lmuuminiina walmuuminaati janaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha waa wacdi ukhrawi awoy aakhara kusuuxe aakhara jannun adduunkana bararayda libin iyo wanaag iyo naala adduun waciidka dad fiirs dunyawda waxaa ka mida qowluhu tacaala ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman hayrakum adduunka wax laga hadlay ka ukhrawiga waxaa ka mida ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulma inamaa yaakuluuna fii butuunin naaran wasayaslawna saciira waxaa ka mid ah aayadda haddaynu marayno waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaauhu jahannam magoodii iyo hanjabaad ku sugaysa mise waa wanaag iyo marar cadow lagu guulahaya naxariisii gacan dagacsan gacan furu iyo rumad iyo raran isu hayo ma waciid ukhrawi ah misao mid adduunyada ah mid aakhara kusugayo mid adduunyada aw aakhara akhaa laga fajzaa-u jaami aakhari jirta adduunka ma qala idan waxaan leenahay halkaas markay marayso waciidka iyo wacdiga saddex qaybood muslimiinta ukala jir ahlulqibla dadka loo yaqaan ee gacbada ahda midkan waa meel halis a ah wey saddex way u kala jiray muslimiinta hadduu waciid yimaado maxaynu go-aankay ka qaadanaynaa hadduu wacdi iyo u yimaado go-aankay ka qaadanaynaa saddex waa u kala jir darafaanina wasab laba dacaw aad u kala fog iyo qolyo bartanka taagan ahlcilm saa isku khilaafay maxamukilaafkuna waxaa wey waa halin maxamukhilaaf dadku muslimiintaa saddex u kala jareen fii masalat alwacdi walwaciid saddexay u kala jireen laakiin ninka lagu kala jirsan yahay waa halin hal ruuxu aan shircin kaafirka maxdiga ee gaalnimo ku dhintay inuu ahlu naar yahay oo waciidka rabbi muuto waajibna tahay in la cadaabo weliba la cafinaynin jannana xaaraan tahay naarka ku waaday muran mala masalada khilaafamiya ninka ka shakaya waa kaafir billahi alcaliim sanadka kaga waramaya murankaa mala waxaan muran lahayn oo kale waa khilaaf taagin bayna ahli qibla ruuxa muslimka ee mu'minka ee maxdiga ee saajida ee baraxa sida ambiyada iyo awliyada ilaahay wanaagsan iyo saxaabada ilaahay u ballanqaaday jannada iyo muslimka muminka ee xaqiiqiga ee maxdiga ah ee waciidi wuxuu naa ku kasbada marnabo aan ku dhicin hadduu ku dhacayna ka tooba keenay ee maxdiga ee saafida ah iska wadadawaayabayse muminka maxdiga ee saafida ah ee waciiddae asaguna inuu ahlu jannaya yahay oysan naar ag maraynin waciidna uusan qabanaynin khilaafmadaa bayna ahli qibla waa loo dara soomaa gaalka cadaystay ee gaalima ku dhinta warkiiba daala إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم الدليل لو كنت بدافع محاسبك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ضدك وقت الداء أما مؤمن كسافر ma xabdila ee eh, xaafa salaamaha alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun annabiyu fi ljanna abubakar fi ljanna cumar fi ljanna kacee idan dadka ay damburan ma laha inuu ay jan ahlu janna yihiin waxaa kuu soo haray maxamulkhilaafku ay ahlulqibluhu u kala jadeen saddexda meelood keen wey waa laba sikoolaha laba kan waa ka muslimku oo iimaan buu leeyahay oo khayr islaami baa ka muuqata xaggana waa sinaysanhaya khamradii buu cabahaya beentii buu sheegahaya waxbuu xaalahaya dhanka markaa dadka soo-ishas qabato waa muslim wanaagsan tii kale markaad qabatana muxuu noqonayaa faasiq faajira oo waxaan naaa inaan mudanibu noqonay almuslim almukhallid khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi-an kaasaa laisku khilaafay maxalu khilaafku ninkaa weeye ahlulcilm saddex u kala jiro marka aan kuu jecliya marka ayada qolyo marka waxay yidhaahdeen waxaynu ku dhegeen nusuusul waciid oo waxay yidhahdeen soo nabigu ma sheegin qaar ucerraxan inuu ahlunaar yahay oo ninka namaamka rufyaankeed warxumatashiirka u ahlunaar yahay waxaa dhahay nin kastoona maana ama dembi kabiiraa gala ama maxaan raday been sheega dembi weynka ahlunaar oo jaabic ahlunaar oo cabdullahi ahlunaar oo adiga ahlunaar oo laftiga ahlunaar waxay ku dhegin gelin usuuci waxay dhahay ninkan horta gaal cad ma aha oo maxdi xageedi muslim saafia saafica oon waxta qaabanina ma ah muslimsaadu xalmasaraana maaha haddaba maadaamuu xaggan nacantoobsaday xaggan nawiya waa tukanaya beentii way tukanashiisu meeshuu dana ka aado ahlunnaar way taaganya madalka waxaa qaatay khawaarij iyo muctasimo alwaciidi aa loo yaqaana alwaciidi aa loo yaqaana waana goormo markaysaa leeyihiin waa markuu wuxuu dembi galo uusan ka toobadkeenin kaasoon ka toobadkeenin oo ku dhinto cinda alkhawaarij adduunkana waa kaafir bilaahi alcadiim ninkii sinaysa ama wax xala ama been sheega ama xanta dembi kasta ama kabiira ha noqo dembigu ama saqiira ha noqdeen ayuu waxay leeyihiin khawaarij laa saqaa'ira fi dunuub ooda dunuubtu saqaa'ir ma laha soo ilaahay maana caasihaa ma ilaahay cisyaankiisa yaranka war sheekada dhasanaga daaya dembi waa dembi waxay leeyihi undur ilaa man casaytahu laakiin laa tadhur ilaa macsiya dembiga ha fiirinine cidan caasineed fi waa cidee allah subxaana wa tacaala ilahay idinku ku khaldamay maligiiba ahna adno laakiin muctasile way kala qabaa inay duruubta sabaarina leeda kabaan leedahay waa ka qabaan inkastoo ka badanaa laga midin karaya si kastaba noqotee khawaarid waxay leeyihiin ruuxii dembi galay adduunkana waa kaafir aakharana waa mukhallad fi naar fi jahannam laakiin mucsiladayna way ramadaaniyey waxay dhahay adduunka waxaan leenahay hebel waa faasix mansila bayna almansilatayn laa huwa muslim xaqiiqi walaa huwa kaafir xaqiiqi dhaxbarkan ku taagina laakiin aakharo waxay dhaheen ka madhab alkhawaarij waa mukhallad fi naar idan khilaafkoodu waa maxay adduunka magacii la siinaa bu isku haystaa khaalidxid albaasha barbarne beenta laga daayayo waxaa weeye ninka waa kaafir fi dunya wa mukhalad fi naar fi laakhira waxba cabdilama uqarsan mayno khawaarijda waxay dhahan hawshaa socon maysa hebel adduunka faasiqo laakiin aakhara markuu dhinto dembigiina asagoo ka toobadjeeno ku dhinto wa ahlu naar weliba mukhalad fi jahannam kalkufaar idan ikhtalafuu fi tasmiyati dunya waitafaquu fi natiija fi laakhira nimankaas halkaasi maray waxayna fiiriyeen ishii wacdiga isqabteen waxay wax ku fiiriyeen keliya ishii waciidka niman waxaa ka soo horjeeda loo yaqaano almurji'a waliba algulaah ayagu waxay isqabteen saysa nusuusul waciid u arag ishaa isqabteen ina aladiina yaakuuna amwaala yatamaaka laa yadkulu jannata qaadicu raxm walaa mu'min bisixr walaa qaatilu nafsi maarka laa yadkhul janata qarqaad uma jeedaan nusuusta sheegaysa dembiga nooca noocaasa ciddi gashaa ee ahlunaar weeye waciid baa sugi ciqaab baa sugi maba arkaanba maxay arkaan man qaala laa ilaaha illa allah dakhala janna maxay horu ka tilmaamaya isagoo galay waxaa lagu baadi'inaya biiimaanihi wa bitawxiidihi wa bal bal baadan acmaashiisa inuu tawxiidka ka salataagan qolyada jahamiyada ayagu marka ma arkaan nusuus ulwaciid ee waxay arkaan keliya nusuus ulwacd waxay leeyihiin hebel muxuu ahaa mansal bardayni dakhlatan maxaa tukatay casar iyo cishaa tukatay ama cishay ma ama jannada jannada waxaa kala xidhin kara oo habnan cabay waxba kama jiraan oo waan samaystay kaga farayso oo ruux mudana dee baa ka soo qaaday nimanna halkaasay maray oo fiirsadaan waa la kala tegey ninkan ishan isqabtay midna cus qabtay misaanka looga jeednaa misaanka looga jeednaa laakiin waa wuxuu khawarij inay isqabataa waa misaanka looga jeednaa asxaabu alxadiid waxay leeyihiin anagu labada ilmood waafari labadana isha waxaan ku eleynaa binusuus alwaciid tana waxaan ku eleynaa binusuus alwacd idan labada nasba waan jimcinayna waxaan soo saarayna madhab ay ku wada shaqayn karaan inaan qayb ka tagno nusuus alwaciid sida murjo oo kale afa bibacdi alkitaab أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض من الغنس الذين جعلوا القرآن عظيم إذا تجزئ إلى تقسيم سورة قال ما هي القرآن هو أول شقين وحي سوى من مثله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا هو دين واحد ووحي منزل سنة وكتابا إذا وإلى تنبيه إلى الإسقى ونسيد خوارج oo dhan ninkii in yar sakatiya melagii baa galay naarbu foganayo ama sida murjaalana raba ninkii dembi kastaba ha galee marba hadduu tawxiidla yimid ama wuxuu xuntama ku kasbagara marba uga yimid nusuusan wacila jalaba u siinin jannaha ku sugaysa oo dilaacin wax jira maa hadday nusuusta qayna laga tegay qayna la qaaday rabbi ugu soo dejiyey nabi maxamed nama sheegay waqtina koo biciyo oo nusuustaa la jamciyo ahlu sunna waljamaaca madhab asxaab alxadiid sidaas halkaasay maraya waxay leeyihiin marka ruuxa muslimka ah ee laba ah ee xaggana iimaaniy wanaagii kheeralayin xaggana macaasiya kabaa'ir dunuub dhex booday waxay leeyihiin waa mu'minun muslimun biiimaanihi wa cibaadatihi faasiqun bifisqihi wa fujuurihi wa macsiyatihi labada magac u waxaa loo yaqaana marka alfaasiq almil waa faasila diinta ku dhex jira waa muslim xuquuqda muslimiintu leeyahay adduunka odhan mayna waa gaal odhan mayna waa ahlunaar ee waxaan leenahay ruuxu waa gaadiyey muslimkii saafiga ahaa ee maxdiga ahaa ee naftu markay ka baxdaa jannada ku goolahay oo kala xisaab lagu taala waa la xisaabtami kadib waxaan leenahay ruuxu waa mustaxiq wuxuu mutaa in janno la geeyo mutaa wuxuu ku mudan bihawaabihi wa biimaani wa biacmaali saalixa wuxuu kaloo mutaa in naar la geeyo oo la cadaabo la ciqaabo bizinaahu wa bikadibihi wa fujuurihi wa qiimatihi wa namiimatihi wa shurbihi alkhamr wakada danbigu kala ku mutaa hadda adduunka intuu joogo ma dhihi karno waa ahlu janno mana odhanna waa naar asagoo laba awaadmo labadaaba mutaa oo dembina gabay wanaagna sameeyey waxaan leenahay waa taxta mashiiati rabigu hor yaallaa ilahay baa go-aan ka gaadhay maalinka qiyaama markuu qiyaamo tago rabbi baa yaa go-aanka siin ilahay go-aanka waa ka gaadhay oo waa qoran yahay alqada walqadar baa qoran laakiin yowmal qiyaama ku caddaamo oo khalqi ku caddaan marka aakhara marka la tago ama rabbi intuu iska cadow dhihi intaas dib baa gashaada waa laga cafin jannada ku furta ama waxaa la odhan janno ku gooda maysa xisaabba jaanno la tag waa lama joojin waa la qulmudin kadibna jannada u dhamaynay laakiin haddana asxaabul xadiidna waxaa go-aan oo hoosta annaga nooga xariiqan waxay leeyihiin in ruux muslima alo tawxiid ah oo qalbigiisa iimaan ku jira haba yaraadee naar hadduu galo ku waari mayo naar waxaa ku waari in ruuxii kaafir gaal baa ku waari waxaa kaloo go-aana cinda asxaabi alxadiis shirkin aan aqbalin haddii kale murji baa noqoni shirkin aan aqbalin qayb muslimiinta kamida oon gaala ahayn ila cadaabi maalinka qiyaamo u jahanamo galahayaan waxaa kaloo iyadoo yaqiin ah in rabbi qayb naarga mudatay iska cabiyo janno geli laakiin adduunka dhihmayna hebel baa ahlu janna ah kana laakiin waxaan kor ka qabanaynaa muslimiintu waa ahlu janno korka muslimiintu waa ahluqayb ahlu jannow laakiin gaaladu waxaan dhahaynaa gaalada waa ahlu naar aduguna haddaad sida ku dhimato ahlunaar mata waa dugaali warkiisu waa cadli laba kale baa marka baashaas ku qasayni idan ruuxii mu'minka ahaa muslimka ah ee waciidka ku dhacay wuxuu gudo gelayaa fii cumuumi lwaciid wacdigana uu gudada loo dufciyo wacdi oo waxaan leeyahay biiimaanihi waa sawaaduu janna ku geli karaa bidunuubihi wa aadaanihina naarka ku geli karaa labada wuu kasbaday oo wuu shaqaystay kullu nafsin bimaa kasabat rahina idan waxaa weeye man man yacmal suu'an yujsa bih faman yacmal midqaala darratin khayran yara waman yacmal waku wacdi laakiin anagu inaan hadda ku dhawaaqna ma awoodno qayb ma ogin hawl waxay ku dambayn khawaatiin baa jirta toobadkeen baa iska jira rabbi baa aakhare iska cafii kara aakhare hawsa baa cadhanaysa idan muslimka faasiqa ah fahuwa taxta mashiiati illah ilahay waasiyaga subxaana wa tacala halkaasay marka taaganya laakiin waxaa naga shikasanan bay leeyihiin markaan adduunka marayno joogo waxaan leedahay ruuxi dembiga noocaa noocaasa gala ilaahina uu ku sheegay inaan lagu kasbanayo ama ruuxu malcuun yahay ama nabigu ku sheegay waa malcuun ruuxii dambigaa ruuxu isaysa waa sida ruuxii beensheega waa sida ruuxii ruux mumina dila waa sida korka qabanaya cabdullaahi cayan iman sidoo kale waxaan leenahay salaadaha ruuxii dila alkhayr dhihimin heblo alkhayr baa tabuga aljamca aljamca dhihimin jamadan ka hadlayna khayrka ruuxi idan waxaan leenahay nusuusul waaciidi wa ayda nusuusul wacdi waa ka nusuusi sifaat amiruuha kamaa jaa bisalaf walistiqaama hal yaana tahwiilin yaana taxriirin sideeda ku maro ku dhaafa idan haddii marka la jamciyo nusuusul waciid iyo nusuusul wacdi sida loo jamcay waxaa u jamcin uun saad u jamcin jirtay amar iyo nahay tusaale gaara nabigu wuxu uri sal ly slam oo ummadda u in salaadaha midkooda waxa la soo dejiyaa khayr salaadda ugu khayr badan salaadaha bafada layii haddana nabigu waxaa ka soo u yiri lama tukan karo bacda salaat subx lama tukan karo bacda alcasar idan intaan waa la dii idan waxaan leenahay nufusta waa la jamciyo nas waa diidan yahay salaada waa la dii naska waa fasaxay waa caam iyo khaas iska hodiya ama waa caama min wajhin khaas min wajhin iyo caam min wajhin iyo khaas min isku horyimi waxaan leenahay salaadaha nabigu uu diidan yahay waxaa weeye salaadaha iska sunnaysiga ah ee iska khaydoonka iska babtiga ah baa bacda alfajr loo galay oo bacda alcasr loo galay calaa maada laakiin salaadii kaa tagtay ee adoo qadaynayso ama xilliga ay masaajid soo gashay xilliga quraha casar sii dhacaysan saa iska iska tagan inaad sugnaato ood ka qotonsato oo liqaamaadullah laga fiican tuko laannu inay waajib tahay iyo inay sunnataa laska ilaataxil masjid maxay kadeynaya inay waajib tahay oy idan salaadaha la diiday bacda alcasr wa bacda alfajr saynu amarka salaada amray iyo nahyiga diiday salaadaha bacda alcasr iyo bacda alfajr aynu u jamcino waxaan leenahay salaad kasta oon sabab mutaqadima lahayn oon kaa tegin salaadkaala tawqadaymayso xilligaaba tawqaday man nasiya salaa salaatan aw naama canha aw saha falyusaliha ila dakara nabigaa fasaxay wadda iyada saa u taagna oo jeebka gacanka kula jiro makraj isugahay dee waxaa kutusatay oo casarka tukanin maxaa leenahay suug makraj baa la tukayo hala adimo kadib markaan xaaladkaa kacasinayo xilligaasaa tukan afar qabanka imanaysa hurda ka soo gooday iskaba subaxoo tagtay qoraxda banaanka taal waysaad isku gooda horta tukan waxaa nidi marka nahyi wuxuu ku dhacayaa salaad aan sabab lahayn oon kaa tegin ama xilligeeda markaa usoo gelin sida istisqa oo kale ama salaatlkusuuf oo kale ama taxiyatulmasjid oo kale ama janaas oo kale xaggana aan qaba ahayn salaada ladiday waxaynu ku qaybin oo ku khasisnay hada salaadoo iska sunaysi atadawuc lmutlaq ama anahru mutlaq baan iska qaybdoon taasu kaale xilli kaa leedahay waktiga nahyi baa la fidsana idan sida loo jamciyo nusuusul amri wanahyi oo kale bay u jamciyaan nusuusul wacdi walwaciid habeen damban insha allahu tacala marka amhila ku saabsan min amhila aljamci bayna alwacdi walwaciid habeen dambaynu dhamaystirana kadib maxau baynaa qodobka saddexaad hadaa lilahi towfiiq wasal allah wasala ala nabina maxamed